alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wsala allah wslama cala nabiyina mxamadi wala aalihi wsaxbihi wslama wbacd alcamalu fii gusli ywmi اljumucati maada yafcal almuslimu ywma اljumcati ida araada an yadhaba lisalaati اljumucati yaqulu alqaadi abu bakr bnu carabi aljumcatu khasiisatu fadala allahu caza wajala biha hadihi اlumma calaa saa'ir اlumam aljumuca khusat bihadihi اlumma xayثu rafada alyahuudu wاnnasaara fafadala allahu subxaanahu watacaala hada alyowma bihadihi اlummati almuta'ahirati wahiya saabiqat wahiya saabiqatu yowma alqiyaama qaala alimaamu malik bihada sanad can sumayin mawla abi bakr bni cabdiraxmaan can abi saalixin can abi hurayrata ana rasuula اllahi sala اllahu calayhi wasalama qaal man اqtasla ywma aljumucati gusla اljanaabati uma raaxa fi اsaacati اluulaa fakaأnamaa qaraba badanah بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر hada alxadiid rawahu alimaamu malik can shaykhihi sumayin mawla abi bakr bn cabdiraxmaan can abi saalix assamaan can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alay slama qaal hada alxadiid fiihi fadiilatu albukuuri ila aljumcati ywma aljumcati waاdihaabu fi الsaacaati اlأulى minha واkتلف أهل العلم في هذه الساعات هل هي ساعات خمسة الساعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة ثم في أول الساعة السادسة تزول الشمس فيقd الإمام إلى إلقاء الخطبة ويغفل bاب التسجيل almusaliina aladiina bakaruu ilaa hada masjid ywma ljumca ikhtalafa ahlulcilmi fi hadi saaca qaala alimaamu malik yukrahu albukuuru ila aljumucati gudwat waduxan wayustaxabu atahjiiru calaa qadrin ilaa man kaana manziluhu baciida can ilmasjidi fayaqruju qadra maa yaأti اlmasjida fayudriku الsalaaةa wاlkhudba alimaamu malik yaraa ana hadihi asaacaat inamaa hiya daqaa'iq maxduuda qubayla azawaal faida zaalat الshamsu وخرج الإمام لإلقاء الخطبة تنتهي هذه الساعات وهي كلها سويعات أو دقائق قبيل زوال الشمس يوم الجمعة ولذلك كان يرى أن الأحاديث فيها التهجير والتهجير قبيل الزوال يستخدم التهجير لمن يذهب يوم الجمعة أو غيرها قبيل الزوال لكن الأئمة الآخرون أنكروا هذا التفسير على الإمام مالك وقالوا هذا التفسير غير صحيح والساعات ليست عبارة عن دقائق وإنما هي ساعات بعضها أفضل من بعض وهي تبدأ بعد طلوع الفجر في يوم الجمعة فهناك خمس ساعات ابتداء من يوم الجمعة إلى قبيل الزوال hadihi asaacaatu muqasamaة calى hada اlwaqti yaqul imaam malik qaala ibn wahab inahu sa'la imaam malik faqaal ama aladii yaqacu fii qalbii fainahu inama araada saacata waaxida takunu fiiha hadihi الsaacaat man raaxa fi awali tilka الsaacati aw الthaaniyati aw الثaaliثati aw الraabicati aw الkhaamisati idan yajcal hadihi الsaacaat alati jaءat fi اlxadiid cibaara can daqaa'iq maxduuda qubayla الzawaal wqad ankara alأئmaةu hada tafsir calى imaami malik waqaaluu ina hadihi saacaat walaysat daqaa'iq maxduuda وهذه الساعات بعضها أفضل من بعض فمن اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم ذهب إلى الجمعة في الساعة الأولى وكأنما قرب بدنه هذه الساعة تبدأ من طلوع الفجر لأن اليوم يبدأ من طلوع الفجر فمن ذهب إلى المسجد ابتداء من طلوع الفجر إلى ساعة aw ilى الsaacati اlأulى fakaأnamaa qaraba fakaأnamaa taqaraba ilى اllahi subxaanahu wa tacaala bidabxi badana wataصadaqa biha wman raaxa fi الsaacati الthaaniyati yacni bacda الsaacati اlأulى xayثu tuqasamu hadihi الsaacaat calى kamsin yacni alawqaa aw alwaqtu min bacda طuluuci اlfajri ilى qubayla zawaal tujcal calى khamsi saacaat hadihi الsaacaat alkhams hiy aladii yatafaadalu الnaasu fi اlxuduuri ilى اljumcati fiiha faman raaxa fi الsaacati الthaaniyati fakaأnama qaraba baqra alأwal kaأnama qaraba wadabaxa jamala aw naaqatan waman raaxa fi الsaacati الthaaniyati fakaأnama taqaraba ilى اllahi bidabxi baqra waman raaxa fi الsaacati الثaaliثati fakaأnama qaraba kabshan aqran yani lahu quruun kabsh lahu quruun hada yadul calى anahu samiin waanahu mustaxsan waman raaxa fi الsaacati الraabicati fakaأnama qaraba dajaajatan man raaxa fi الsaacati الkhaamisati fakaأnama qaraba baydatan idan intahaa aw yantahi atasjiilu ilى الsaacati alkhaamisati qubayla الzawaal waman xadara fi hadihi aلsaacati اlmutaakhirati fainamaa yuktabu lahu baydatan uma yugfa albaab wayantahi atasjiil فإda kharaja alimaamu xadarat almalaa'ikatu yastamicuuna adikra faida kharaja alimaamu ilaa almasjid liilqaaءi اlkhudbati bacda zawaal fainahu yantahi atasjiil التسجيل وتحضر الملائكة تستمع الذكر يعني تستمع خطبة الإمام الذي يتناول فيه الذكر وقراءة القرآن ayb idan asaacatu saacaat laysat saacatan waaxidatan wa inama hiya saacaat wa ankaruu calaa imaam malik bni anas aladi qaala inahu laa yanbagii an yadhaba alinsaanu fi awali nahaari fi ywmi اljumcati ila lmasjid walama qiila aw dukira hada tafsir limaam axmed ankarahu jida waqaala subxaana allah ilى أyi شhayءi dahaba fi hada wالnabiyu salى الlahu عalيه wasalam yaqulu kalmuhdi jazuura wakalmuhdi kada tilmiid alimaam malik cabdulmalik ibnu xabiib ayda miman ankara cala alimaam malik wa qaal ina hada alqawla inamaa huwa taxriifun fi ta'wiili alxadiidi wa muxaalun idan hada alqowl laysa bisaxiix wa asaacaatu saacaat walaysat saacatan waaxidatan fiha daqaa'iq wاnnaasu yatafaadaluuna fi اdihaabi ilى اljumcati xasaba hadihi الsaacaat wa bihi qaala imaam malik can ibni shihaabi can saciid bni abi saciidin اlmaqburiyi can abi hurayrata anahu kana yaquul guslu اljumucati waajibu calى kuli muxtalin kagusli اljanaabati hada rawahu alimaam malik can saciid bn abi saciid almaqburi ايش اسم أبي سعيد هذا أحيانا يروي عن والده أبي سعيد وأحيانا يروي عن أبي هريرة مباشرة yani axyaanan yarwi can waalidihi can abi hurayra wa axyaanan yarwi can abi hurayrata mubaasharatan saciid can abi saciid almaqburi ismuhu kaysaan hada abu hurayra radia allahu canhu yaquulu hada alkalaam qaaluu hada alkalaam aladi dakarahu abu hurayra radia allahu canhu fi hada alxadiid ma qasad an yakuuna hada alwujuub ka wujuubi qasli aljanaabati yaquulu abu cumar wa qowlu abi hurayrata kaqusli اljanaabati inamaa araada alhay'ata walkayfiyata fafi hada jaءa tashbiihuhu lahu biqusli اljanaabati laa fi اlfardi wاlwujuubi maca anahu macluum maxfuud can abi hurayrata anahu kana ya'muru bilgusli walaa yuujibuhu fardan wayaquul fiihi kagusli اljanaabati idan altashbiihu laysa min xayثu alwujuub wa ana gusla ywmi اljumcati waajib kama yajibu guslu اljanaabati wainama fiihi altashbiihu min xayثu alkayfiya faina alinsana ida araada an yaktasila lyowmi اljumcati fainahu yanbagii lahu an yaktasila kaguslihi aw kaاktisaalihi min aljanaaba faالtashbiihu raajicu ilى alhay'ati walaysa waajiba ilى alwujuub idan qowlu abi hurayra kagusli اljanaabati yacni kahay'atihi wa kayfiyatihi yaquulu abu cumar laa aclamu axada awjaba qasra aljumucati farda ila ahla الظaahir fainahum awjabuuhu farda wajacaluu taarikahu caamidan caasiyan lilahi wahum maca dalika yujiizuuna salaata aljumucati duuna gaslin aw guslin lahaa idan saa'iru ala'imati laa yuujibuuna algusla yowma aljumucati ila alظaahiriya fainahum tacallaquu bidawaahiri bacdi alaxaadiidi alati alatii sata'tiina wa qaaluu ina algusla yowma aljumucati fardu waajib waman tarakahu fainahu taraka waajiba wayuctabaru caasiya lilahi walirasuulihi lakin yaquul abu cumar alma'nى fi اlaxaadiiث alati tacallaquu biha غayru ظaahiraة lima istadalluu laha alaxaadiid alati tacallaquu biha la tdul clى almacna aladi istadalluu biha min ajliha famin tilka alaxaadiid alati sarafat hada alwujuba can ظaahirihi yaqul abu cumar minha xadiidu abi saciidin alkhudriy man ata aljumuca fatawada'a fabiha wanicmat waman اktasla falgusl afضل wakadalika xadiid man tawada'a ywma aljumucati وبها ونعمة ومن اغتسل فالغسل أفضل الحديث الأول عن أبي سعيد الخدري والثاني عن سمرة بن الجندب وكذلك أيضا عمر رضي الله عنه وهو من هو في الشدة في دين الله لما كان يخطب يوم الجمعة فجاء عثمان متأخرا faqaala ayatu saacatin haadihi faqaal inii ta'ahartu fi suuqi fainqalabtu muta'ahiran wadahabtu ila albeyt watawada'tu waji'tu faqaala walwuduء ayضa waqad calimta ana rasuula allah sal slam kaana ya'muru bilgasli faqaaluu ina cumara wالصaxaabة aladiina kanuu fi lmasjidi laa yumkin an yuqiruu cuثmaana calىa baطil wa tarkin lilwujuub falow kana hada alamru aw hada fii hada alyawmi waajiban lamaa aqaruu cusmaana cala alwuduu'i wala amaruu bian yansarifa wayaqtasila wayunafida alwujuuba idan hada alwujuub aladi jaءa fi bacdi axaadiidi inamaa huwa wujuba taأkiidi walaysa wujuba fardin faman اqtasla fahuwa afضal lahu wman اqtasara clى اlwuduءi falaa ba'sa bidalika walaa yuctabaru taarikan liwaajibin aw fardin qala alimaamu malik bihada sanad can ibni shihaab can salim ibni cabdillaahi anahu qaal dakla rajulu min asxaabi rasuuli illahi sala allahu alayhi wasalam almasjida ywma aljumucati wa cumaru bnu lkhaaabi yakhtub faqaala cumaru ayatu saacatin haadih qaala ya amiira almu'miniin inqalabtu min asuuqi fasamictu nida'a fama zidtu cala an tawada'tu faqaala cumaru alwuduu'a ayضa waqad calimta ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam kana ya'muru bilgusli hada ayضa min aladila adaalati على عدم فرضية الاغتسال يوم الجمعة هنا ذكر الإمام أبو بكر العربي أن من شروط أو شروط وجوب الجمعة سبعة العقل الذكورية الحرية البلوغ القدرة الإقامة القرية قال هذه الشروط هي التي يشترط لها لوجوب الجمعة فتعرض لشرح بعض هذه الشروط وقال من الشروط ومن شروطها العدد من أربعين إلى عشرة يقول من الشروط التي ذكرت من حيث الجملة ليوم الجمعة أنه لا بد من إقامتها في عدد ثم اختلفوا على هذا العدد من أربعين إلى عشرة waqaala bacduhum arbaciin waqaala bacduhum aqala min hada ila an awsaluu ila cashara walaysa fi dalika aslun ila xadiidan yani laysa fi ishtiraadi alcadadi fi yowmi اljumcati laysa fiihi aslun ila xadiidan axaduhmaa iqaamatu ascad bni zuraara laha fii hazmi الnabiid wa huwa fii mandiqati quba mawdicun cinda xarati bani bayaada wahum arbacuuna rajula wa qaaluu ina sacdan sallaa biarbaciin wahada alcadadu idan huwa alcadad alwaajibu fi iqaamati salaati ljumca qaal laysa hada fihi xuja liannahu lam yardahu asxaabu saxiixi liajli sanadihi wla fihi ayضa ana hada alcadada sharط walacalahu kana itifaaqa yani hada laysa min baabi shart wainama huwa calى xasabi alاtifaaq wma wاlcadad aladi xadara fi dalika اlyowm qala alxadiidu thaani habata fi صaxiixi ana nabiya sala اlه alay slam kana yaktubu ywma اljumca fatafaraquu canhu ila اtnatay cashara rajula falam yaqطc khudbatahu walaa taraka salaatahu wacaatabahum اllah calى dalik faqaal wida ra'uu tijaarata aw lahwan infaduu ilayha wtarakuuka qaa'ima ilى qowli alraasiqiin qaluu tacalaqa بعضهم بهذا الحديث وقالوا إنه يمكن أن يكون أقل العدد الذي يقام به الجمعة 12 ثم ذكر أبو بكر المعربي هذا فائدة أخرى وستأتينا في الحديث الذي بعده alxadiidu aladii bacdahu ayb hada alxadiidu nafsuhu yaquul ikhtalafuu fii sanadihi hunaa yaquul can saalimin min cabdillaahi anahu dakla rajula min asxaabi rasuuli illahi sal l slam yaquul hakada rawaahu aktaru ruwaati lmuwaطa can malik can ibni shihaab can saalihin lam yaquluu can abiih wawasalahu can malik rawf bni cubaadah wa kahiiru miman rawa can malik wa kaana min caadati malik raximah اllah anahu ida kana alxadiidu macruufa biannahu xadiidu mutasil fainahu axyaana yursilu isnaadahu itikaala calaa macrifati اnnaasi bisanadihi wa axyaana yasuuqu sanadahu kama huwa falaa yucallu almuttasilu bilmursal wala almursal bilmucal bilmuttasil liannahu xadiidun curifa sanaduhu wa curifa itisaaluhu faaxyaana yasuuqu sanadahu wayaxdifu bacda ruwaatihi liannahu yacrifu ana annaasa yacrifuuna hada alxadiid biannahu xadiidun muttasil fahunaa laysa fiihi can abiihi ma ana alxadiida rawaahu jamaahiir akthar min cashara min طulaabi الإimaam malik minhm rawx ibn cubaada wajuwayriyat ibn asma وibrahim ibn طahmaan وcثmaan ibn xakm وabu casim الnabiy وcabdulwahaab ibn caطاء وyaحya ibn malik ibn anas وcabdالرحman ibn mahdi wاlwlid ibn muslim وdakara kahiiriin miman rawى can imaam malik hada xadiiثa mutasila fiihi can salimi can abihi facabdullahi ibn cumar huwa aladi yaxkii hadihi اlqisa alati xasalat fi zamani cumar radia allahu canhu idan alxadiidu wain kaana mursalan fii riwaayati yaxya can malik ila anahu mutaصil min طرqin أخرى kaثيiraة jida wahuwa xadiiث mashhuur ثuma huna yaquul fadakla dakla rajulu min asxaabi rasuuli lah sal slm hada fiihi ibhaam lakin kayfa carafna ana addakila huwa cuثmaan إذا جمع طرق الأحاديث يعرف المبهم من خلال tasmiyati المبهم في بعض طرق الحديث وهنا ساق الطريق الذي فيه بيان للمبهم في هذا السند يقول عن أوزاعي عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة دينا عمر بن الخطاب يخطب يوم الجمعة دخل عثمان بن عفان مسجدا facarada bihi cumar faqaal ma baalu rijaali yataأharuuna bacda الnidaa faqaala cثmaan ya amiira almu'miniin ma zidtu xiina samictu nidaءa tawada'tu uma aqbaltu faqaala cumaru wاlwuduءa ayضa awalam tasmacuu rasuula اllahi salى اllahu alay wasalam yaquul ida araada axadukum اljumcata falyagtasil idan hada aطariiq fiihi bayaanu lihada almubhami fi hada الsanad fafii hada alxadiid ana rajula huwa cusmaan ibnu cafaan walaa aclamu khilaafan bayna ahli ilcilmi bilxadiidi wasiyari fii dalika anahu cusmaan ibnu cafaan idan almubhamu huwa cusmaan fi hada alxadiid وفي هذا الحديث يقول أية ساعة هذه هذا أية ليس المقصود بها الاستفاء istifhaam min cumar lcuhmaan wainamaa huwa tawbiiqun wa inkaarun calaa cuhmaan min ajli ta'ahurihi can alxuduuri ila jumcati yaquulu abuu cumar lam yurid اlistifhaama wainama huwa tawbiiqun fii lafdi اlistifhaam ayb wahunaa yaquul ya amiira almu'miniin wاlmaqsuudu bihi cumar laakin mata istuxdita hada alismu hada alismu licumar radia allahu canhu yaquul abuu cumar wa amaa qowluhu ya amiira almu'miniin inqalabtu min asuuqi faina cumara radia allahu canhu awalu maa duciya biamiiri lmu'miniin wainamaa kaana yuqaalu awalu man duciya biamiiri lmu'miniin wainamaa kaana yuqaalu liabii bakrin radia allahu canhu khalifaة rasuuli الlah wa kana yuqaalu lcumara khalifaة abi bakri xatى tasmى bhada اlsm idan abu bakr kana yuwaqic bkhaliifati rasuuli اllahi salى اllahu alيyه wasalam wa kana cumaru yusamii nafsahu wa yuwaqic khaliifatu abi bakrin uma istaxdatha lahu hada اlismu fi qisati saaqaha alimaam abu cumar yaquul can muusa bni cuqbata can الzuhriyi ana cumara bna cabdilcaziizi sa'la abaa bakr bni sulaymaan bni abi xasmata liأyi shayin kana abu bakrin yaktubu min khaliifati rasuuli اllahi salى اllahu alay wasalama wa kana cumaru yaktubu min khaliifati abi bakrin waman أwalu man kataba cabdullahi amiiru اlmu'miniin hada cumar bn cabdilcaziiz yas'alu abaa bakr bn sulaymaan bn abi xasmata limaada istaxdatha aw mata istuxdita hada lismu faqaal xadahatni ashifaau wa kanat min almuhaajiraati اlأwal ana cumara bna alkhaطaabi kataba ilaa caamili اlciraaq ibcah lii birajulayni jaldayni nabiilayni as'aluhumaa can ilciraaqi waahlihi hada cumar yuriidu an yatacarafa cala alciraaq وتkun macrifathu صaxiixa binaaءa عlى man huwa khabiir bha fasأla caamilahu an yabcaثa birajulayni jaldayni qawiyayn yani nabilayni caaqilayni asأlhma can اlciraaqi وaأhlihi وbacثa ilayhi caamil الciraaqi labid bni rabيcata alcaamiri وantum tacrifuu anahu kana min almucamariina fi اljaahiliyati وfi اlإslam وعدي بن حاتم الطائي فلما قدم المدينة أناخا راحلتيهما بفناء المسجد هذان خرجا من العراق حتى وصلا إلى المدينة فأناخا راحلتيهما بفناء المسجد ثم دخل المسجد فإذا هما بعمر بن العاصي فقال له استأذن لنا يا عمرو على أمير المؤمنين إذا هذه التسمية jaaءat min qibali labid bni rabiicata wa cadiy bni xaatim faqaala camru antuma wallahi asabtum asmah caraftum ismahu wa asabtum alxaqiiqa wahuwa amiiru lmu'miniin qaala naxnu lmu'minuun wahuwa amiiruna fawataba cumaru wataba camru fadakal faqaala assalaamu calayka ya amiira almu'miniin yuriidu an yunafida alisma aladii samicahu min cadiyi bni xaatim wa labiid bni rabiica faqaala cumaru maa badaa laka ya bna alcaasi fii hada alismi rabbii yaclamu latakrujanna mima qulta kaana cumaru shadiidan fakana ida samica aya shayin yaraahu mukhaalifan liddiini aw mustaxdifan yushadid calى saaxibihi wayaquul ima an takruja min hada alqowl watajida lahu makraja waima an tu'adaba haakada faqaala cmaru ma badaa laka ya bna alcaasi fi hada lismi rabbii yaclam yaxlif yani rabbii yaclam latakrujanna mima qulta aw latu'adabanna faqaal ina labiid bna rabiicata wacadiya bna xaatimin qadima faanaaqaa raaxilatayhima bibinaa'i lmasjid uma dakala almasjida faqaalaa lii ista'din lanaa yaa camru cala amiiri lmu'miniin fahumaa wallaahi asaaba smak anta alamiin wanaxnu lmu'minuun idan waafaqa cumar xiina samica haada waanahu kaana jaءa cafwa alkhaatir min labid bn rabicata wacadiy bni xaatim qaal fajara alkitaabu min ywmaidin wa kaanat الshifaaءu jadatu abi bakr bn abi sulaymaan idan hada اlismu istuxdiثa licumar radia allahu canhu min qibali haadayni الrajulayni aljaldayn annabilayni labid bn rabicata wacadiy bni xaatim yaquulu abu cumar wa fii hada اlxadiiثi shuhuud اlkhiyaari wاlfudalaaءi suuqa wamucaanaatu اtajri fiihi wa kana almuhaajiruuna yucaanuuna almataajira liannahum lam yakun lahum xiiطaan walaa ghallaatun yactamiruunaha ila bacda xiin wa kaanat alansaaru yanduruuna fii amwaalihim wayactamiruunaha wa fii hada kullihi daliilu calaa طalabi الrisqi watacarudi lahu wataxaruf almuhaajiruuna walansaar kaanuu mukhtalifayni في المعيشة فكان المهاجرون يعانون التجارة في الأسواق وكان الأنصار لهم حوائط لهم بساتين يشتغلون في التجارة فكان عثمان يذهب إلى السوق وكذلك أيضا أبو بكر كان يذهب إلى السوق ويتاجر فيه فكان عثمان ذهب حتى في يوم الجمعة إلى السوق يتاجر فيه ويبيع ويشتري wqad alafa ahad culamaai kitaaban jamaca fiihi xirafa asxaabi rasuuli illahi sala allahu alay slam fakana minhum ataajir wa minhum almuzaaric wa minhum aljazaar wa minhum albannaa wa minhum minhum yani dakara katiira min tilka alxiraf alatii kaana yashtagilu fiiha asxaabu rasuuli illahi sala allahu alayh wasalama wayatacayashuuna minha wa fiihi faa'ida ukra wahuwa ana suuqa ywma aljumcati lam yakun innaasu yumnacuuna minhu waman tajara fiihi ilaa waqti nidaa'i faina dalika mubaaxun ila dalika alwaqti liana allaha amara bitarki albayci wa butlaani almataajiri bacda samaaci الnidaa'i lisacyi ila dikri illahi la ligayri dalik idan اctaada الnaasu calى an yuqliquu mataajirahum ywma اljumcati maca anahu fi zamani asxaabi rasuuli اllahi salى اllahu alay slama kanat اlaswaaqu maftuuxata wاtijaaraةu qaa'imata fi ywmi اljumcati ilaa waqti annidaai lisalaati اljumcati ayb lakin ma la yudrى mata istaxdaث الnaasu calى tacdiili الsuuqi fi hada اlyowm الحديث الذي بعده وبهذا سند قال الإمام مالك عن صفان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم hada صفوان بن سليم سبقت ترجمته في أwائل الkتاab yrوي عن cطاء بن يسار عن أbي سعيد الخdري ana rasuula اllahi salى اllahu alay slam qaal guslu ljumucati ywma aljumcati waajibun cala kuli mukhtalif yaqulu abu cumar ظaahiruhu اlwujuب aladi huwa alfardu walaysa kadalika liaahaarin waradat tukriju hada اlafظa can ظaahirihi ilى macna الsunati wاlfadl ومعنى الحديث واجب أي وجوب السنة أو واجب في المروءة أو واجب في الأخلاق الجميلة كما تقول العرب حقك واجب وليس على أن ذلك واجب فرضا إذن هذا الوجوب معناه التأكيد في غسل يوم الجمعة وأنه من المستحبات التي لا ينبغي التفريط فيها ولا التهاون فيها ولم يذهب إلى الوجوب أو الفرضية إلا طائفة من الظاهرية الحديث الذي بعده قال مالك بهذا السند عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل هذا أيضا بمعنى الحديث الأول وهو mashruuciyatu istixbaabu aliqtisaal fi yowmi اljumcati yaquulu ibnu wahab su'ila alimaam malik can qusli yowmi اljumcati ahuwa waajibun faqaal sunnat wamacruuf qiila lahu ina fi اlxadiidi waajib qaal laysa kulu ma jaءa fi اlxadiidi yakunu kadalik hada alwaajib aladi jaءa fi اlxadiidi laysa huwa alwujuub اlmutabaadiru ila الdihni walaysa kulu ma jaءa fi اlxadiidi yakunu calaa xasabi maa yadharu libaadi'i ra'yi fi lxadiid ayb qaala yaxyaa qaala maalikun man iqtasala yowma aljumucati awala nahaarihi wa huwa yuriidu bidalika gusla aljumucati faina dalika algusla laa yajzi canhu xataa yaktasila lirawaaxihi hada fiqh min imam malik yaquul malik man iktasala ywma aljumucati awala nahaarihi yani fi awali nahaar wannahaaru yabda'u min bacdi alfajri wa huwa laa yaraa mashruuciyata atabkiiri ilaa xuduuri ljumcati fahuwa yaquulu man iqtasala yowma aljumucati awala nahaarihi wa huwa yuriidu bidalika gusla aljumucati faina dalika algusla laa yajzi canhu liannahu lam yaqac fii waqtihi liana alwaqta cindahu qubayla zawaal faman iqtasala fii awali nahaar fain hada algusla lam yaqac fii waqtihi walaa yajzi canhu bal yaqtasilu lirawaaxihi cinama yuriidu an yadhab qubayla zawaal fainahu yaktasilu xiinaidin wa huwa waqtu aliqtisaali fi ywmi ljumcati wa huna hadihi lafda yaquuluun ruwiya can gayri yaxya can malikin wa huwa laa yuriidu bidalika gusla ljumucati hadihi lafda ukraa aw cibaaratu ukraa ruwiyat can gayri yaxya yani huna cindana wahuwa yuriidu bidalika gusla ljumcati wa fii riwaayati gayri yaxyaa wa huwa laa yuriidu bidalika gusla ljumucati idan macnahuma mukhtalif yaquul abulmuطarif alqunaazci fi tafsir almuwaطa qaala abu cumar yacni axmed bin khaalid alqurطubi macnaa riwaayati yaxyaa anahu iqtasala liljumucati uma taraka arawaaxa waاshtaqal uma raaxa ila aljumucati falidalika lam yujzihu gusluhu idaa lam yatasil gusluhu birawaaxihi idan idaa اغتسل في أول النهار فإن هذا الاغتسال لا عبرة به وينبغي له إذا أراد أن يغتسل للجمعة أن يغتسل عند رواحه إلى المسجد يقول ومعنى رواية غير يحيى أنه اغتسل بغير نية نية فلذلك لم يجزه لأنه يقول وهو لا يريد بذلك غسل الجمعة فإذا اغتسل لكن اغتسل على غير نية الجمعة بل نوى شيء آخر فإن هذا أيضا لا يكفيه وهنا mowdicu ikhtilaaf idan bayna alfuqahaa'i fii waqti aliqtisaali fii yowmi ljumcati fadahaba malik waalawsaaci walleyth bnu sacdin ilaa ana algusla laa yakunu liljumucati ilaa cinda arawaaxi ilayha muttasilan birawaax وذهب الشhاaفعي وأbو xaنيiفaةa والthwري إلى أن mن اغتسل للجمعة بعد الفجر أجزأه من غسلها وهو قول الحسن وإبراهيم وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور والطبري وهو قول عبد الله بن وهب صاحب مالك ولعل هذا هو الراجح لأن هذا الغسل ليوم الجمعة ويوم الجمعة يبدأ من بعد ayib qaala shaaficiyu alguslu yowma aljumcati sunna waman iqtasala bacda alfajri liljanaabati walahaa ajza'ahu wain iqtasala laha duuna aljanaabati wahuwa junuuban lam yujsibu idan man iqtasala yowma aljumcati fii awali nahaar falaa ba'sa bidalika algusl wa yaqacu mawqicahu وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل استدل الإمام مالك على مذهبه في هذه المسألة بالحديث الذي رواه عن ابن عمر وقال وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عمر إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل إذا الاغتسال معلق للمجيء ila ljumcati laakin ida jaa axadukum hada almadiiu inamaa huwa ida araada an yajii'a wa kullu man dalaca calayhi alfajru yowma alqiyaamati fahuwa yuriidu an yajii'a ila ljumcati qaal waman iktasala yowma aljumucati mucajila aw mu'ahira wahuwa yanwi bidalika qusra aljumucati فأصابه ما ينقض وضوءه فليس عليه إلا الوضوء وغسله ذلك مجزئ عنه مسألة أخرى من اغتسل يقول الإمام مالك من اغتسل يوم الجمعة معجلا أو مؤخرا يعني معجلا يعني آه قبل أن يذهب ila aljumcati mucajilan iqtisaalahu aw mu'ahiran cinda adahaabi ila aljumcati lakin laa yufhamu min qowlihi mucajilan anahu yaqtasilu fi awali nahaari la liana aliqtisaala fi awali nahaari laa yuctabaru cindahu iqtisaala wainama yaqsidu mucajilan yani qabla an yadhaba ila aljumcati aw mu'ahiran yani an yaqtasila cinda dahaabihi wa ila aljumcati وهو ينوي بذلك غسل الجمعة faasaabahu maa yanqudu wudu'ahu falaysa calayhi ila alwuduءu wagusluhu dalika mujziun canhu faإida araada an yaktasila lildahaabi ila اljumcati waاktasala uma axdat xadaثan asqar fatawada'a falaysa calayhi ila an yatawada'a wagusluhu aladi sabaqa alwuduءa mujziun canhu وهنا مسألة اختلفوا فيها وهي أن الإنسان إذا كان عنده جنابة وأراد أن يغتسل للجمعة فهل يغتسل غسلين غسل الجنابة غسل للجمعة اختلفوا فذهب طائفة من أهل العلم إلى أن ذلك يجزئ من غسل الجنابة وإن لم ينوي الجنابة وكان ناصيا لها وممن ذهب إلى هذا من أصحاب مالك بن كنانة وأشهب وابن ماء وابن وهب ومطرف بن نافع قالوا إذا نوى أن يغتسل للجمعة وعنده جنابة ولكنه نسي هذه الجنابة فاغتسل على نية الاغتسال للجمعة فإن هذا يكفي وهو يؤدي عنه اغتسال الجنابة واغتسال الجمعة wa hada madhabu imaam maalik ayib laakin idaa nawaa an yaktasila liljanaabati wa inamaa likulli imri'in ma nawaa yaquul lam yakhtalif qowlu maliki waasxaabihi ama man iktasala liljanaabati laa yanwi ljumucata macaha anahu ayru mustayru muqtasilin liljumcatu يجزئه من غسل الجمعة رجل كان عنده جنابة ويريد أن يغتسل للجنابة لكن ما تذكر أن عليه غسل الجمعة يقول من اغتسل للجنابة لا ينوي الجمعة فإنه غير مغتسل للجمعة ولا يجزئه من غسل الجمعة لأنه لم ينوي هذا طيب وقال الثوري والشافعي والليث الthwrي والshاaفعي wlayث بن sعد والطbrي الmkتsل للجناaبة yوم الجuمعaةi يجزئه min غسل الجuمعaةi وmin الجناaبةi جaميعا إda nawى غسل الجناaبةi وin lm ynوي الجuمعة hda ydkl الاkتiصاaل للجuمعaةi ydkl في الاkتiصاaل للجناaبةi yqul imam الشhاaفعي man dukira maعahu أنh إda nawى الاkتiصاaل للجناaبةi faإنah يغني عnه ويكفي عن اغتسال عن الاغتسال يوم الجمعة ففي هذا الغسل يكتفي به عن الاغتسال للجنابة وعن الاغتسال للجمعة فهو يقوم عن الاثنين لكن إذا نوى الاثنين فإنه أحيانا قد ينوي اغتسال الجمعة وقد ينوي أحيانا اغتسال للجنابة لكن إذا نوى الاثنين يقول أجمعوا على أن من اغتسل ينوي غسل للجنابة وللجمعة جميعا في وقت الرواحي أن ذلك يجزئه منهما جميعا وأن ذلك لا يقدح في غسل الجنابة ولا يضره اشتراك النية في ذلك لو نوى الاثنين الاغتسال الجنابة والاغتسال الجمعة يقول لكن يكون هذا عند الرواح لأن الإمام مالك yaquul faida اtasala cinda rawaaxi liاثnayni fainahum ajmacuu calى ana hada اlgusla kaafin can اlاثnayn waana atashriika fi niyati laa yaduru ilaa qawma min ahli daahir shaduu faafsaduu اlgusla ida ishtaraka fiihi اlfardu wاlnaqlu الظاهرية يقولون هذا الاشتراك يفسد العمل هذا الاشتراك يفسد العمل فيجب عليه أن يغتسل مرة أخرى للجنابة ومرة أخرى للاغتسال للجمعة فعليه أن يغتسل مرتين أخريين وكان معنا في مكة رجل من العلماء عنده اهتمام بالفقه الظاهري والتمسك به بصورة غريبة فكان يقول عندما يدرس لنا ida aradtum an takhtasiluu ywma aljumcati alaykum janaabu maada tafcaluun naqul naktasilu gusla waxida yaqul laa laa la laa budda min aslitayn laa budda min iktisaalayn laa budda min iktisaalayn وهذا أهل ظاهر يقول هنا إلا قوما من أهل الظاهر شذوا فأفسدوا العمل فأفسدوا الغسل إذا اشترك فيه الفرد والنقل قال أبو بكر بن الأثرم qultu laxmed ibni xambal rajulun iktasala yowma aljumucati min janaabatin yanwi bihi qusla aljumucati faqaala arjuu an yujzi'ahu jamiican faqultu lahu yurwa can maalik anahu qaala laa yujzi'uhu can waaxidin minhuma faankarahu qaala hada ma habata can maalik qaala alasram xadahanaa axmed bn abi shucayb can muusa bn acyan can layth can naafic can ibni cumar annahu kaana yakhtasilu liljanaabati waljumcati guslan waaxidan hada cabdullah ibn cumar qad facala hada falaa xaajata ilaa tashadud ahli daahir hada wabilah tawfiiq sala allah sala ala بالنسبة لغسل الجنابة فهل يدخل غسل الجنابة تحت غسل الجمعة على قول مالك؟ rajul iktasala liljumca wanawa guslahu liljumca faqad wakaana junuban hada طulaab alimaam malik qara'na طulaabuhu kahiiru min طulaabihi yaquluna laa ba'sa bidalik